kitaabka bilaabin oo gudihiisa aanaan gelin waxa daruuri ah hadday rabto haba qaadata maalme in xoogaa muqadimaada laga hormariyo muqadimaadkaas marka waa iska macruuf agtiina inta badan min baabi tadkiir ayaan u waxaynaynaa u xusuusinaynaa ama u sheegaynaa waxaa la yidhaha mabaadi alcashara hadda waxba ku mashquuli maayo waadna ogtiin kuti waadna taqaanaa marka wax haddaan uga sii leexda ma jirto laakiin hal mas'alo ayaan jeclaystay inaan baraarujiyo maadaama kitaabkan uu yahay intaan oo dhan intaad meesha soo dhigaysaan inaad qof u xilsaarataan oo inuudu waa ka fiicnaan lahayd saasaa nidaam ku jira qofkaas hadhow aad ka waxay iska duubataan laakiin intaan haddaad meesha soo dhigtaan warkad waan ugu qarxinaysaanba ayib waxaan hadda un jeclaystay inaan laba qodob aan ka hormariyo qodob wuxuu ku saabsan yahay usuul usuul fiqiga fadliga uu leeyahay iyo fahamka culummada islaamku <clears throat> ay ka haystaan guud ahaan khaasatan kitaabkan maadaama kitaabku usul fiqi shaaficiyada uu ku saabsan yahay kitaabkiisu ishaari doono culamaa shaaficiya waxay yidhaahdeen inaan wax ka ishaarno qodobka labaadaan u gudbi doonno laga yaabo inuu dheeraadana waxaa weeye inaanu wax ka dhahno sheekha xagga caqiidadiisa maadaama kitaabkan hadda annagu aan haysanno uusan sheegaynin inaan wax ka dhahno Eh, waxaan kaloo wax ka dhihi doonaa oo qodobka asaguna la socda eh, sheekhu qolada uu caqiid ahaan uu ku caqiido noqdo inaan ayagana wax ka dhahno waxaan kaloo wax ka dhihi doonaa qolyo in badan wax ka soo guurin doono una radin doono oo baan ayagana wax ka dhihi doonaa eh, isla qolyo kale oo kitaabku dhexdiisa ku sheegi doono adoo saddexaas qodob dib baan isaga dhigaynaa laakiin hadda maanta aanu midaan taabanno waxaan rabnaa inaan dhahna marka nin keliya culammada shaaficiyadu markii la yidhaahdo fanniga usuul fiqiga waa ragga ugu baacdheer inay ugu baacdheeraadana haddee waa iska waa iska badiihi limaada liannu imaamkoodiiba wuxuu ahaa hee awal almu'alif u ahaa marka haddii imaamkoodii uu ahaa ninka ugu baaca dheeraa ama fannigan looga dembeeyey inay ayaguna u gacan dheeraadaan oo ay ilgooriya ku fiiriyaan waa wax iska waadixo la wada ayb marka dhowr wadaad ayaan wax ka soo horarayna kabacdina kitaabka taxqiiqiisa waxbaan fiirin doonaa wuxuu yidhi sheekhu waxaa yidhi nin isnawi cabdiraxiim wuxuu yidhi asoo kale jamaaludiin asoo kale usuul fiqiga wuxuu yidhi faina usuula alfiqi cilmun cadiimu qadruhu wa sharafuhu wa wuxuu yidhi usuul fiqigu waa cilmi weyn weeye qadarkiisa iyo sharaftiisuna ay iska caddahay oo iska waadix tahay iyo faankiisa iyo sarrayntiisa wey id huwa qaacidat alaxkaam sharciya usuul fiqigu wuxuu kaa anfacahay ama meeshu u socdo waxaa weeye id huwa qaacidatu axkaami sharciya wey horta waa inaad saa u fahamta usuul fiqigu waxaa weeye iyo meesha loo socdo iyo muhiimadiisu waxaa weeye qaacidatu axkaami sharciya wey axkaamta sharciga ah waxaa weeye qaacidadeeda iyo aasaaskeeda iyo saldhigeeda haddii marka aadan qaacido iyo aasaas iyo saldhig haysanin laan cidlo iska babanaysa oo dabayshu hadba dhinac u tuurayso ayaad noqonaysaa ulfiqu marka waxaa weeye qaacida axkaamu sharciya axkaamu sharciya waxaa laga yaaba dadka in badan istira axkaamta camaliga axkaamta camaliga waa la yidhahdaa sax weeye laakiin hadda waxaa loo jeeda waxa usulfiqu qaacido u yahay axkaamu sharciya oo ah alcaqadiya walcamaliya intaba ah, dadka in badan dalabatulcilmiga waxaa ku qufulan ama ay aad maxaa la yidhi u aaminsan yihiin inuu yahay usulfiqigu axkaam eh, camaliya uu ka hadlahayo wey laakiin taa keliya maaha wey in badanna waa baraarujina waana muhim la baraarujina wuxuu yihi waa asaasu alfatwa alfarciya markaad fadwoonayso waxa wax lagu dhiso oo lagu fadwoonahayo oo ninka fadwoonahaya ama ninaada ama raggaada ama dumare <laughs> ila cilmigu cidna uma xirnee waxaa weeye haddaad rag tiraada caaishaad meesha ka tuuraysaa taasuna waxa la ogolyahay ma ah <laughs> caaishaad haddaad meesha ka saarto waxa la ogolyahay maawe tayib marka qofka fadwoonahayo muftiga wuxuu wax ku dhisayo waxaa weeye iyo meeshu ka intilaaqayo waxaa weeye waa usuul fiqiga fadwadiisa ku dhisahayo fadwadiisa meesha ku dhisahayo tayib wixii allatii biha salaaxu lmukalafiin axkaamu sharciya ama fataawiga oo dhan waxaa ku sugan masaalix lmukalafiin salaaxu lmukalafiin dadka mukalafiintaa salaaxooda iyo dantooda iyo wanaaggooda ayaa ku jiray macaashan wa macaadan nolosha adduunyo iyo midda aakharaba oo loo noqon doono labadaba saasay maxaa la yihahday muminku tahay kitaabkiisa la yihahda nihaayatu sawr ayuu saa ku yidhaahdaa uu ku sharxahayo minhaajka baydaa uu ku sharxahayo imaam xaarabayn wuxuu yidhahdaa isaguna walwajhu likulli mutasadin lilqlaali bicabaa'i shariica an yajcala ixaadata bilusuuli shawqahu laakad wuxuu yidhaha qof kaste oo raba inuu u jeensado ama u bambaxo liiqlaali acbaa'i shariica shareecada culayskeeda inuu qaado war shareecada in la barto ood axkaamu shariica iyo fiqiga iyo usuushiisa iyo masaa-isha diinada ad qaado hawl sahlan ma aha wey mas-uuliyad bay u baahan tahay wey meesheeda in la dhigay u baahan tahay wey meesheeda inaad ka qaadatay u baahan tahay wey marka ma aha hawl iska fudud oo qofku suu raba u dhigi karo ma aha wey marka wuxuu leey walwajhu wejiga iyo qaabka waxaa weeye likulli mutasadin qof kastoo u bambaxay liliqlaali inuu qaado bicawaa'i shariica shareecada culayskeeda inuu qaado an yajcala inuu yeelo ixaadata bilusuul usuusha inuu koobo usuusha inuu koobo oo ka warqabo oo ilmaam u leeyahay fahan u leeyahay wey shawqahu wuxuu jecel yahay shawqahu meesha uu jecel yahay had iyo jeer uu jecel yahay u leexanayo inay meeshaa tahay wey ayb wayanusa inuu caddeeyo masaa'il alfiqi masaaisha fiqiga inuu caddeeyo oo bardaba calayha cala alusuul usuusha waa inaad fiqiga iyo waxaad dhisayso ood ummadda u sheegayso waa inay ku dhisan yihiin oo ku binaysan yihiin usuul waa inay ku binaysan yihiin wey nasa man yuxaawil biiraadiha tahdiib alusuul weliba qof isku dayaya markaad masaa'isha fiqiga usuul fiqaad ku dhex dhis aad ku duldhisayso inaad tahay qof isku dayaya ama dhowaynaya inaad tahdiibiso oo kurtumada ka jirto qodxaha ka jirto oo nadiif ka dhigto qof isku daya masaa-isha fiqiga wey ayb walaa yanzafa inuusan ka noogin eh, jamaamu dihni macnaha maskaxdaada mamanaanteeda iyo waxay raadinaysa inaysan ka noogin fii wadci lwaqaa'ic waqaa'icda iyo xawaadidta iyo masaa-isha cusub oo dhacaysa maanta masaa'il baa kugu dhacaysa wey fiqiga oo kugu sheekhu masaladaa ka waran shekhu masle maalba xawaadis baa dhacaysa wey xawaadistaas marka waa inaad dhigto oo dejisa buu leeyahay imaamu xaramayn usuul fiqiga ku dejisa wey maca alcilmi adigoo la socda biannahaa laa tanxasiru waqaaicduna ma koobantay hadda la soco waqaa'ida iyo xawaadis ee masaa-isha cusuba oo dhacaysaa wax koomaysa maa adduunku intuu jir waa jiraysaa marka xaggeed ku dejinaysaa wey waxaa cusub oo kugu imaanahaya oo jadiidka ah waa inaad hesho meelaad ula noqoto meeshaad ula noqoto had hadday masalota masalo horey looga hadlay mabxuusa fiiha ay tahay oo culummada laga hadlayna hadda kutubtaad ka helo kutubtaad ka muraajacayn haddii laakiin ay tahay kutubaan masale aan horey u dhicin meesha aad ku dhisaysa waxaa weeye ood ka indilaaqayso waa usuul fiqi bay noqonaysaa usuul fiqigi ayay noqonaysaa kitaabkiisa madaarig la yidhaahdo ayuu saa ku yidhaahdaa laakiin waxaanu hadda ka soo ray ninka baxrulmuxiidka sarkash ayaan hadda ka soo ray marka waa muhiim inay masaa-ishu ay ku dhisanto qawaacid iyo usuul inay ku dhisanta masaa-isha fiqiga iyo fadwadaada iyo masaa-isha cusub waa lagama maarmaan lagama maarmaan hazaali wuxuu yidhaahdaa maxamed ibn maxamed xujat lislaam wuxuu yidhaahdaa isaguna markuu culumta ka hadlay culumta laba u qaybiyey culumta laba u qaybiyey caqliyun wa buu u qaybiyey caqli mid ah oo caqliga lagu fiiriyo iyo mid naqli ah oo ah ilaahay iyo rasuulkiisa iyo waxyi lagula kulmo laga helo kabacdi wuxuu yidhi wa ashrafu alculuum culumta midda ugu faa'iidada badan ama ugu sharafta badan waxaa weeye masdawaja waxay istiinbadeen oo isdhexgaleen masdawaja waxay isdhexgaleen oo istiinbadeen fiihi dhexdiisa alcaqlu wasamcu meesha ay ku kulmeen caqliga bini'aadanka iyo sharcigu ay ku kulmeen oo isdhexgaleen oo isku milmeen kaasaa ugu fiican ah, lanna caqliga haddaad dhinac ula boodo hadda mulxid baad noqonaysaawo moorada waad ka baxaysaawo haddaad caqli aad iska dabagasho oo shaygan maxaa saan loo yiri saan maxaa loo yiri haddaad tiraahdo xeradaad ka baxaysaawo ayib haddaad sharciga aad tiraahda keliyaan ku yoto ahayaa oo caqliga waxba fiirin mahayana dabaal baad noqonaysaawo dabaal baad noqonaysaa sida shekh islam tamiya keyrkood ay ishaareen qof waxaad noqonaysaa bal shareecadaad meel uga dhacaysaao shareecadaad meel haddaad tiraa sharciga besan anugu fiirfiirinayaayo wax caqli la yiraa waxba ku dayi maayo haadaa qadxun fii sharcigu lannu sharcigu wuxuu rabaa caqliga in la soofeeyo oo la dhaqo oo nadiifiyo ayu ayaa la rabaa wey laakiin caqligii in meesha laga tuuro lama rabo wey marka wixii masdawaja fiihi alcaqlu wasamcu weeye wastaxaba weliba uu la saaxiibay fiihi dhexdiisa alra'yu washarcu ay saaxiibeen wey ra'yiga iyo miskaxda iyo caqliga ilaahay bini aadanka siiyey iyo sharciga ay saaxiibana wada socdaan maa in laysku dhufto ayaga hadda wuxuu ka digaya waxa wey khazaali inaad caqliga iyo sharciga inaad macraka aad ka dhex abuurto wahada laa yajuus Ah, saa daraad shekh islam tami kitaabkiisa weynaod garanaysaa hadda lixdan majlo ku daabacan alcaqlu wاnaqlu waxaa weeye wuxuu ka alifay inuu yidhaahdo tacaarud alcaqli wاnaqli ma dhacaysa w laakiin goorma waa sharciga caqliga maxaa la yidhahdaa fayow oo shubahaadka ka magan galay oo ka nabadgalay iyo sharciga saxiixa oon sharciga aan ahayn mubaddelka aan ahayn laakiin sharcigu hadduu naqli yahay ama maxaa la yidhaahdaa uu yahay muawal uu yahay caqliga waa la saaxiibay lanna sharciga labaa loo qaybiya sharcumubadel sharcumuawal iyo sharcumanquul baa loo qaybiya marka hadduu sharcigu sharci saxiixa yahay isku dhici maayan asagii caqliga marka caqliga iyo sharciga in macrako iyo dagaal laga dhex alooso sida caqlaaniyiintu ay sameeyaan lama ogolo oo markaas haddaad tira caqliga iyo sharciga aad isku dhufato aad tiraado waxaan qaadanaynaa caqliga halkaasay u bayraan weligood markay caqliga sharciga isku dhuftaan waxay leeyihin caqliga ad haddii laga tago caqliguna kii shareecada lagu fahmilaa uu yahay waxaa weeye suurtagal maaha marka caqliga qaadanayna marka lama ogola midda iyadaa marka waa inay saaxiibaan caqliga iyo ra'yigu waa inay saaxiibaan wuxuu yihi she asagoo sii wada wuxuu yihi ghazaali waa cilmu lfiqi wa usuuluhu fiqiga iyo usuushiisu lamid la kala reebo maahane cilmi fiqi gooni loo barto oo mujarada oon usuul wadanin waayihii dambe ayuu iska shaacay waayihii dambe iska shaacay w markuu taasu ay shaacdana waxaa shaacday oo ayana khatar noqotay taqliidkii w taqliidkii w laakiin culimmada islaamku maxay yaqaaneen fiqi iyo usuushiisa wada socdo ah, musaaxabat lfiqi maca usuulihi ayay culimmadu yaqaaneen lakiin markii la kala fogeeyey oo fiqi gooni loo waxay ula fiqi mujarada biduuna adila ah waxaa weeye hawshaas mushkilo badan iyo dhib badan ayaa ka dhashay wey marka wuxuu yidhi waa cilmu lfiqi wa usuuluhu min hada alqabiil bay ka mid yihiin fiqiga usuushihiisu qabiilkaani qoyskaani ka tirsan yihin oo ah masdawaja fiihi alcaqlu wاlnaqlu wastaxaba alra'yu washarcu ah, fiqiga usuushihiisu waa waxay caqligii sharcu ay ku wada kulmeen wey ayb markaasaa u wada qaadat ayaa loo baahanya fainahu ya'hudu min safwi sharci walcaqli sawaa'a sabiil fiqiga usuushihiisu buy waxay ka qaadanahayaan oy ka haleelahayaan sharciga meeshiisa saafida manbiciisa saafida oo nadiifkaa iyo caqligiiba waxay ka qabsanayaan sawaaء sabiil ariiqa bartankiisay ka qabsanahayaan ariiqa dhinac uga boodi maayaan dhinacay ka istaagi maayaane bartanka ayay ka fadhiisanahayaan ayb falaa huwa taصarufun bimaxd اlcuquul bxayثu laa yatalaqaahu sharcu biاlqabuuli walaa huwa mabniyu calى الtaqliid اladii laa yashhadu lahu alcaqlu bالta'yiid watasdiid marka ma aha buu yidhi asagu tasaruf caqli oo maxdiyana ma aha oo sharcigu uusan aqbalaynin oo sharcigu uusan yeelaynin ma aha buu ku yidhi taqliid iska daba soco ah oo wadaad baa saas yiri midna maaha buu ku fiqiga usuushiisu maxay yihiin xujo iyo baraahiin iyo qawaacid iyo usus ayuu ku dhisan yahay taasuu ku dhisan yahay ayb muxuu waliajri sharafi cilmi usuul fiq cilmi usuul fiqa sharaftiisa daraaddeed iyo wasababi asaga sababtiisbaa wafara allaahu alla wuxuu dhammaystiray oo yeelay biyo dawaaca alkhalqi khalqiga dawaacidisa waxay doonahayaan buu yeelay weye calaa alabi in la dalbo wey maadaama cilmi aad u qaybo badan yahay oo uu sharaf badan yahay yaa culimmada ilaahay subxaana wa tacala qalbigooda wuxuu gelay ummad badan wuxuu ilahay ku ilhaamiyey oo jeclaysay inay balyaan inay bartaan wey cilmiga ay dalbaan wey wa kaana alculamaau bihi dadka culammadaa u yaqaan meesha ugu muhimsan ujeeda waa halkan wa kaana alculamaau bihi dadka yaqaana usuululfiqiga waxaa weeye hee arfaca alculamaai makaana culummada kuwa ugu makaan sarreeyo culummada islaamka haadba aadkiciya markii la isqabto culummada yaqaana usuulfiqiga ayaa waxay yihiin hee culummada ugu sarraysa ah, w culummada ugu sarraysa kuwaasaa noqonayo makaanow wa ajaluhum shacnan kuwa shacni ahaan iyo arrin ugu weyn weeye wa agaruhum atbaacan acwaanow kuwa weliba uga atbaac badan oo la raacsanyay de halkaa wuxuu duur xulahayaa ninka la yidhaahdo imaam shaafici u duurxulaya oo ah culummada ugu atbaacda badan ah, eh, a'immada islaamka ayuu ka mid yahay wey inkastoo waayihii dambe axnaaf dee madhabulcaajib ah, loo bixiyey axnaafta ay hindi oo dhan iyo bakistaan iyo shubuqaar hindi oo dhan ay qaateen haddana waxa weye shaafici inuu yahay kuwa ugu atbaacda badan laa shaka weliba waqtiga hadda hadlahayo waxa weeye waaba ahaa wey waqtigaas ugu ahaa ay kitaabkiisa almanquul la yidhaahdo abu xaniifa ugu gadaal xoora meelaha ugu dambeeya sidaadkii taqliidkii markuu hadlaya fatwada ninka la kitaabkiisa manquulka weliba sheekhiisa markuu la joogay ayuu qoray wey marka halkaa ugu gadaal xooray ninka abu xaniifa wuxuu yihi caalim muusan ahayn culummana mahayn fatwana muusan gaarin wey bal diinta islaamka inuu dhakro oo farisiye iyo uu daldaluoliyo carab asagoo ciil u qabaa meel xuu kala dhacayo hawl khatar wey marka hawsha ayada in laisniyad tuumo oo bacaliya ah, hoos la isugu dhaco waa khatar wey laakiin nabarro waaweyn ood la yaabayso buu ku dhuftay wey idun ka aqriya kitaabka maquulka halkaa ka aqriya waad la yaabaysaa ayb marka weliba hawluu soo raray wey hawluu soo raray masaa'il ayuu soo raray uu ku qaldamay oo badan uu soo raray wey ayb ninka la yihahde abu xaniifa ragga isagoo xagga eh, asarka markii la yihaahdo ayaga laftou nabar ku dhuftay eh, sancaani baa ka mida ah wey musanafka ayaa ka mida ah, baab dhan buu guntay wey markaasuu meel cad uga soo haray wey aahaar taabici iyo atbaac taabiciin iyo saxaaba intuu ka sii daayey abu xaniifa ayuu cayrsaday wey ayb waatuu yiri ninka la yidhaahdo wadaadkii waa dhaweed ahaa saa'id alkowhari waatuu waa difaacahayaa oo kitaabkiisii uu qoray wey risaaladiisi uu qoray culamo badanna uu ku tacniyey oo min asalaf maxaa leh wagayrim uu ku tacniyey kabacdina mucallim alyamani waa tii kitaabkan leh tankiilka oo hadda weyn afartan majallao yaalla waatuu ka alifay waxba ku dheeraan tahay marka culamada usuulfiqa yaqaana marka saa imaamu shaafici waxyaalaha ku caanbaxay oo ku sarreeyey waxaa ka mid ahaa cilmiga usuulfiqiga ayaa ka mid ahaa weeye ka mid ahaa weye mustasfaha ayuu saa ku yirahda awalkiisaba saas ku yihahda ninka la yihahda abubakar alkafaal shaashi wuxuu yihahda isaguna culamadu shaafici ka mid ah iclam ana annasa in la caddeeyo oo la taabto calaa xukmi kulli xaadiثatin caynan macduum wey mas'ale kastoo kugu imaanaysaa adduunka intaad joogto qof taalibcilmid ama qof culumaad tahay in laguu bernabo aayad qur'aan aad u hesho ama xadiis u hesho ama wadaad horay uga hadlay ama ijmac ama qiyaas aad u hesho waa macduum iyo ma helaysaa kulligu inaad masale walba lagu taabto ood iska soo qaadato ma helis mana dhacayso leanno ta hadday dhici lahayd hadda culumihii caamaba ma jireen dadku waa sinaan lahay alaysa kadalik nin walba hawshu hayaa macaana adigu kala duwan laakiin maxaa lagu kala baxayaa masaa'isha macduumka oon lahayn oo cusub ee si loo soo saare loo soo bixin lahaa qawaacidii ususin loogu fariisin lahaa taa weeye midda laysku hayo marka taa waa macduumyaa ku lugu ayb wa ana alaxkaama usuulan wa furuucan wey axkaamtana waxaad ogaataa inay tahay usuul iyo kundhigyo iyo qawaacid inay tahay iyo furuuc ayadaa lagu duldhisaya inaad ogaato waa lagama maarmaan wey wa ana alfuruuca masaaisha furuucdeeda iyo adilada masaaisha furu fiqiga furuucda axkaamta furuucdeeda waxaa weye laa tutraku lama haleelo ilaa biusuuliha usuusha inaad haleesha moogi inaad farca haleesho ma dhici karto war adigu miyaad helaysaa geed meel keli ka taagan oon jirid lahayn laan meel iska babanaysa oon jirid lahayn miyaad helaysaa ma jirto marka furuuc ma helaysid fiqina ma helaysid ilaa usuusha aad hesho usuusha aad gacanta ku dhigto ma helaysid buleeshaash ana nataaija nataaijta iyo midhaha wey laa tucrafu lama garto xaqaa'iquha xaqiiqdeeda iyo dhabteedana lama garto ilaa bacda taxsiili اcilmi bimuqadimaatiha inaad muqadimaadka ogaato usuul fiqiga aad ogaato maahane masaa'isha fiqiga iyo furuuci xawaadista ma haleelaysid baa kuogoy bawshaa iskulgoyn waa inaad horta usuusha aad barato iyo muqadimaadka waa inaad barato wey hadday saa tahay maxaa samaynaa fa xaqun waxaa xaqabiyo oo waajibo lagama maarmaana an yubda in lagu bilaabo bilcibaarati in la caddeeyo can ilusuuli usuusha in la caddeeyo usuul in laga hadlo sidaa daraaddeed culimmadu usuul miyaa wax lagu bilaabayaa markii la rabo qofka in wax la baro ma fiqigaan u bilaabaynaa mise usuusha usuul u bilaabaynaa qowlaan bay culimmada islaamku ka leeyihin shaashi waa ragga qaba usuul waa in lagu bilaabo wuuna caddayn doonaa wuxuu yidhi u fiirso litakuuna say u ahaato litakuuna say u ahaato usuushu sababan say sabab iyo wadiya dariiq ugu noqoto ilaa macrifatu lfuruc furucda inaad garato markii abu shujaacba intaan lagu akrin horta waa in laguu soo akriya hee waraqaadka waa in laguu soo akriyo kabacdi markii safiinaha laguu bilaabo waxaad garanaysaa furuucdan meeshay ku dhisan tahay baad garanaysaa calaa bayina baad kaga sugnaanaysaa saas isku leeyahay ayb marka wadaadana waxay yidhahdaan fiqiga waa in lagu bilaabo si qofkii cibaadaadkiisii tahaaradii iyo cibaadaadkii iyo salaadii si looga soxo halkaa laga bilaabo qolna waxay leeyiin maya ma jirta usuushan ku bilaabayna markaan usuusha ku bilowno ayaanu kubacdi furuucda u gudbaynaawo ayb laakiin maxaaba dhibkaasba ku gelinayo wy waxaa lagu jamcinayaa e laisugu geynaya labada waa isku wadnaynaa ah, wy hal saac baan mid walba labaatan daqiiqa he eh, yaan ka akhrisanayna waa isla soconaya wakti baan haysanaa wakti ayaa la haystaa ayib eh, sarkashi wuxuu yidhaahdaa isaguna markuu ka hadlaayo sarkashi de waa ragga baxrulmuxiidka waa axsanu kitaab waa afdaluhu hadda la haysto ayuu ka mid yahay wey liannahu jamaca fa awcaw wuxuu yidhahdaa kitaabkiisaas wuxuu yidhaahdaa culumta wuxuu uqaybiyey saddex saddex culumta uqaybiy midka koowaad waxaa weeye caqliyun maxad wey waa mid caqli iska maxad iyo ka xisaab walhandasa wey injineernimada iyo xisaabaadka iyo howlaha iyagaa wey midka labaad wuxuu yidhi luqawiyun wey cilmi luqada wey oo cilmi luqa lagu baranahayo cilmi luqa wanaxw wsarfi wlmacaani wlbayaan wlcaruud kuwaas ayagaa wey qaybta saxa wey kuwaan markaa hadda uu sheego qaybta labaada laftigoodu waa usuusha waa usuusha muhiimkaa iyo wasaaisha muhiimka oo wax lagu fahmo haddii aadan naxwaha iyo sarfiga iyo howlahaas aadan waxba ka garanaya bayaankeeda waba ka waba kaaga bilownayn ayaga lafteeda usuul fiqiga inaad fahamto ama meel fiican aad ka gaarto waa adkaanaysaa waa adkaanaysaa lanna waa la dhex dhigay laftiga waana arki doonaa waan arki doonaa midka saddexaad waxa weeye buu yidhi asharcu culumta midka sadeaad waay cilmu sharci weeye wa huwa cilmu lqur'aan wasunna cilmu sharci haddaad maqashana waxaa weeye waa kitaabka qur'aanka iyo sunnada wey iyo wixii ayaga u adeegayo oo ayaga ku xihan wey kuwa ayagaa wey kabacdiba wuxuu yidhi walaa shakka shaki kuma jiro ismoodsiismi kuma jiro annahu ashrafu asnaaf asnaafta saddexda aan sheegnay midka ugu sharafta badan inuu yahay cilmu sharcigu waxaa wey kitaabka qur'aanka iyo sunnada waxaa wey muran kama jiro wey ayb uma intaas kabacda ashrafu alculuum culuumta midda ugu sharafta badan waxaa weeye bacda alictiqaadi asaxiix ictiqaadkaaga ictiqaad saxiixa iyo iimaan saxiix markaa ka gadaal waxaa weeye macrifat اaxkaam اcamaliya akaamta camaliga inaad garato axkaamta camaliga inaad garato ictiqaadu saxiix inaad hesho waa muhiim wey lannu ictiqaadku hadduu faasid kaa yahay waxaa weeye fiqigaaga iyo acmaashaada iyo camaliyaadka waxba tari mahaya habaan manhuuran ayay noqonay marka ictiqaadka inaad iska saxdo waa laga maarmaan weliba waktigan hadda aan joogno dee shubahaad baa inta lagu furay oo kanaalo lagu furay oo facebook loo furtay oo twiter loo furtay oo meelo badan loo furtay oo wasaa'il badan loo furtay ayaa waxaa weeye haadaanta lagaa ridahayaa marka waa khatar waktigan hadda aan joogno wadan hadda aan joogno ictiqaadu saxiix in lagu dadaalo waa laga maarmaan marka w markii ictiqaadu صaxiix laga soo gudbo waxaa ku xiga macrifaة اaxkaam اcamaliya weeye wa macrifaةu dalika bالtaqliid wa naqlu الfuruuc اmujaradati yastafriqu jimaam الdihni walaa yansharaxu biha sadru haddaad marka axkaam camaliya haddaad baranayso haddaad aad taqliid aad iska noqoto muqalid aad iska noqoto iska soroto wa fii qowlin wa qiila aad weliga hawshaa isaga jirta buu yidhi qalbigaagu u waasic noqon maayo shareecaduna kuu dhadhami mayso macaanna ma yeelanayso macaanna ma yeelanayso ayb maaan ma hacba laabtaaduna waasiu noqon mayso licadami akdihu iyo bidaliil harcigii maxaa qalbigaa ugu waasicaynin maxaadan u jeclaanayn maxaysan shareecadu dhadhamaynin amaalu axkaam camaliya maxaysan u dhadhamaynin eh, licadami akdihi bidaliil daliil maahay siduu waa mujarad wey qaala allahu tacaala qaala rasuulu tacliilu shariica maqaasidu shariica fahmu shariica ma haysidii waad ka fogtahay waad ka fogtahay washataana waa kala fog yihiin wiya bayna man ya'ti bilcibaada taqliida qof cibaadada taqliid uga imaanaayo imaamiguu ku dayanaayo bimacquuli weliba imaamku wuxuu u sheegay ama warar loo sheegay culmo u sheegtay ayuu iska daba socdaa iyo wa bayna man ya'ti biha waqad salaja sadru iyo qof cibaadaadka la imaanayo asagoo laabtiisu ay waasicday can illaahi wa rasuulihi ilahay iyo rasuulkiisa ay ka waasicday oo qur-aanka uu fahmaayo oo shareecada fahmaayo oo xadiista fahmaayo maqaasidu sharica uu fahmaayo wax isu dhow maahu wax isu dhow maahu ayb wahaada laa yaxsulu midkaana ma xasilayo ilaa bilijtihaad inaad ku dadaasho ma ogiye ijtihaad iyo dal inaad la timaado ma ogi ma xasilaayabu wannaasu fii xadiidin can daalika w in la ijtihaado oo la dadaalo hee dadku waxaa weeye dhulkii ka yaallaan bu waktiga uu joogay oo qarnigii sideedaad wuxuu ka hadlaayo dadku wuxuu ku leeyahay in la ijtihaado oo la dadaalo usuusha la barto dadku dhulkay ka yaallaan wey dadku dhulka ayay ka yaallaan meel cidla ayay fadhiyaan buu leeyahay wuxuu ilaa man taqalqala qof dhex galay oo maquurtay oo timbiday ma ogiya bausuulfiqu meesha loo jeeda waa intaasu qofka ka maxaa leeya dhulka ka kacay oo jilbaha qotonsaday ama cagihiisaba ku istaagay waxa weeye man taqalqala fii usuulfiqi usuulfiqi qofka dhex galay oo mutaalaceeyey oo tadbiiqiyey oo shareecada aayaadka qur-aanka ah tafsiirka uu fasirayo qur-aanka iyo xadiista uu fasirayo usuulfiqiga ku fariisiiyey qofkaa keliya unbaa ka badbaaday hawshaada qofka intaa aan samayninu waa iska muqallad saasaa la yiri iska muqallid saasaa la yiri unbuu ku socdaa wey saa unbuu ku socdaa oo waa karaca weliba ka cabayo karcigu waa markaad biyaha afka saarto webigo kale balliga intaad tagto afka aad saarto gacmaha ku cabanaya leeyahay karaca min manaahilihi asaafiya weliba usuul fiqiga mana manaabicda saafiga iyo a'immada waaweyn ka raacdo kutubtooda akhristay wey waadaraca weliba labistay weeye malaabisi daafiya weliba usuul fiqiga maryihiisa waaweyn xijaabkiisa ku labistay wa sabaxa ku dabaashay fii baxrihi baddiisana ku dabaashay wa rabixa ka rabxay oo ka faa'iiday min maknuuni durihi macdantiisa qarsoon iyo dhuludiisa qarsoon midka weliba ka faa'iiday oo bartay warka mahadhadiisu maxay tahay mahadhadiisu waxaa weeye gabagabadiisu way kuleeyihin wadaadada shaaficiga wax ka soo horana dhowrkaa waxay ku haddaad rabto inaad kor u kacdo oo xoogaa aad madaxa taagto ood shareecada wax ka fahanto usuulu fiqiga waa inaad ku dadaasho usuul ah, fiqiga waa inaad ku dadaasho oo aad gacanta midig aad ku qabsato weeye waxa aad ku hadlaysa waxaad dhisaysa waxaad baranaysana asaga aad ku duldhisto inahaas marka ayagaahu isaga filan weeye maxaaliga ka muqadama fadliga usuul fiqiga waa nooga filan tahay weeye runtii in ka badan in looga hadlo waa mudan yahay w lakin inahaas aan isaga gaabina maadaama waqtiguba uu iska yaryahay waxaan ku xujinaynaa intaa oo lagama maarmaana wadaadku waxaad muqadimada uu kitaabkan u sameeyey kitaabkan hadda annagu aan hayno waxaa la yidhaahdaa buqyat lmushtaq fii sharxi lumac liabi isxaaq waxaana iskala wadaad lahay maxamed yaasiin alfadani ayaa iskalow tahay taxqiiqa saaran wadaadka taxqiijina waxaa la yidhahdaa axmed darwiish ayaa la yidhahdaa axmed darwiish ayaa la wadaadkaas kolliga wadaad reer suuriya amed wadaadka mualifka axmed darwiish laakiin tarjamadiisii aqoon anugu shaksiyana midna uma lihi waxaa taqdiimiyey wadaadkaa la yidhaha mustafa saciid alkhanu alkhanu alukan nin la yihahdo wey wadaadka asaga ah doctoorka mustafa saciid waa macruuf asag wuxuuna dhintay two thousand eightkii ayuu dhintay w wadaad reer suuriya oo dimisha ku dhashay waxna ku bartay ayuu ah wadaadka macruufka ah xasan xambaka ayuu ardaygiisii ahaa waxyaalahu sheeg waxaa ka mid a ah sheekiisa ayuu u yimid asagoo nin yara oo dhowr iyo toban jira markuu wax ka baranahayey ayuu marka qoyskoodii reerkoodii markay arkeen wiilkoodii inuu cilmiga uu fiican yahay meel fiican uu gaaro nin sideed iyo toban jir meelahaas uu yahay oo weliba heer sare u yaho khudba jimcada akrinahayo oo dee nin qur'anka soo xigtana u ahaa ayaa adeeradiis iyo qoyskoodii iyo aabbihiis iyo faamilkoodoo dhintay isu yimaadeen welimo weynoo cajiibaa la sameeyey welimo weynoo cajiiba innaga waxaa la hadaan reer hebelnayo haddii nin sheekhu noo soo kacay ee alla beri weyn waa inaan dhigno alla beri weyn maadaama nin sheekhu reer hebela leelay ee alla bari waa in loo geel la jaro kabacdina waa loo duceey waa lagu tufay wey dhabarkaa laga taabtay wey koofidii yar tahaydoo sxirna inta laga tuuriba cimaamadu weyn waa loo diba waaa cimaamada reer asariya sheekh baa ta hore u socow geesinimo dhiirinaan baa la geliyo waa cagsiga soomaalida soomaalida markii la yidhaha mid baa xoogaa cod calaqaysto oo waxay leedahay gabadha afar wiil iyo mid sheekha mid macallin ah ila dhashay ah, afar wiil hooyada afar wiil bay dhashay iyoe mid macallin ah ayay dhashay marka kaa macallinkaa wiilasha la dhashay kuma jira xaggaa loo tuuraya ah, hawsha hawr jirta marka maawo marka maxaa la rabaa e ninkii wax baranahaya in dhiiranaan la siiyo ayb marka eh, kutub usul fiqigo dhowrana wuu leeyahay kutub usul fiqigo dhowra wuu leeyahay qaar ugu dersi jiray jaamacati eh, dimashq ugu dersi jiray ikhtilaafu fuqahaa eh, masaa'il usuuliya ay ka mid tahay ilaa afar kitaab meelaha shan kitaab wuu leeyahay malaynayo usul fiqi oo rasaa'ila wuu leeyahay nin noocaas macruufa weeye ah, raximah allahu tacala raxmatan waasica wadaadka wa iska sidaas waxaa kuu yimid wadaadkan iska leh xaashiyada iskale xaashiyada iskale waa taaban doonaa insha allahu tacaala laakiin markii kitaabkeenana hadda siduu u socdo aan ku soconno wuxuu ku bilaabay nashata usuul fiqi wa duruqu taaliifi fiihi ku bilaabay marka inaan saa qaabka ku socono ayaa fiican nashata usuul fiqi iyo duruqu taaliifi fiihi buu wadaadka ka hadlay weeye muxaqiqa ah oo hormariye wey hormari ayb marka nashada nashada haddaan ku hormarno nashadu haddee usuul fiqigu markii hore wuxuu iska ahaa taabiciintii asxaabad asxaabad iyo taabiciintii waqtigoodii la joogay cilmi la yaqaano oo la garanayo ayuu ahaa wey laakiin ta'liif kutub laga qoray ma jirini wey taaliif kutub laga qoray yaa ugu horreeyey waa la ysku hayaa abu xaniifa ugu horreeyey maxamed bin xasan ashaybaani baa ugu horreeyey howlahaasay yidhaahdeen kitaabkii abu xaniifa uu qoray bay dheen xaniif waxaa la yihahda kitaab eh, la yihaahdo ra'yi la yihahdo ayuu lahaa qaar waxaa dhii kitaab istixsaan la yihahdo kitaabkii keenaa la yidhi lama hayo lagu wadaad halkaasay ka baxeen laakiin sida kal ijmaac ah kal ijmaac sida ah oo xooga badan waxaa weeye inuu eh, taaliifkiisa ninka ugu horreeye uu ahaa imaamu shaafici maxamed ibnu idriis inuu ahaa kitaabkiisa risaaq risaarada la yidhahdana uu ahaa sidaasaa kale ijmaac u dhow wey oo xoog badan wey qawi aw sidaasaa saxiixa w ayb kitaabka asagaana laba laba wakti ayuu kala alifay marna ciraaq buu joogay mar markuu ciraaq joogana wuu alifay markuu masar yimidna wuu naashnaashay oo waxbuu ka bedelay waxbuu ka bedelay kitaabka risaala waa si nooc noocaasu iska ahaw inuu maxaa la yidhaahdaa alifana wadaaddaa ku bixiyey oo ku tartarsiiyey oo inuu qoro ayaa ayaa ku tartarsiiye marka almuhim nashadiisu marka saasay iska had lakin weligaa waxaa la rabaa inaad kala fahanto usuul fiqiga cid aliftay waxaa ugu horreeyey shaafici iyo man fahima wa tacallama usuul fiqiga waa kala duwan yihin usuul fiqiga waa la fahansanaa waana la yaqaana saxaabiyi taabiciin waa yaqaaneen atbaacu taabiciin waa yaqaaneen laakiin shaafici kitaab buu ka qoray mustaqila wey liasbaab jirtuuna uga qoray weeye oo markuu xijaaj ka tegoo tegey ciraaq uu tegey ayuu wuxuu tegay asxaabu ra'yi oo axaadiista tuuraysa oo istidlaalku iska yaryahay oo e, naska caamka iyo midka khaaska iyo midka daahirka iyo midka muawalka iyo midka mujmalka aan la kala aqoonin oo laysku dhufanaayo ayuu taga wey kabacdina inuu qoro kitaabkiisa risaala saasaa ku kaliftay wey ayb marka nashadiisu saas iska waan iska dhimita kutubkiina waa la socotaa waxaa kuu yimid oo muhiim ah duruqu taaliif duruqu taaliif wadaadkan muxaqiqa saddex buu qaybiyen waa sida loo qaybiyo sida loo qaybiyo saxiixa ariiqa koowaad wuxuu ku sheegay inuu yahay ariiqat lfuqaha ariiqat lula inay tahay ariiqat lfuqaha wa hum xanafiya xanafiyo wey xanafiyada waa caan baxday in la yidhaahdo ariiqat lfuqaha wa ariiqat lxanafiya in la yihahdo waa sida caan baxday laakiin keligood maaha waa loo iyaga u badan maahane keligood maaha ariiqada marka ariiqada labaad waxa weeye ariiqat mutakallimiin mutakalimiinta wahum shaafici waljumhuur wey mutakalimiinta shaaficiyada ugu badan mutakalimiin badan oo kale shaaficiyada ugu badnaadeene oo maalikiye iyo xanaabila iyo kayrkoodna waa ku jiraan wey iyo daahiriya kayrkood waa ku jiraan wey laakiin shaaficiyada ayaa ugu xoog badan wey dariiqada saddexaad waxay cafwan ariiqada saddexaad gadaal buu ka keeni ka keeni doonaa hadda laba dariiqo halkan ku hay marka sidii u wado aan u wadno wuxuu yidhi wa ama ariiqat lfuqahaa soo maaha ariiqada fuqahada soo maaha ariiqat lfuqahaa oo axnaafta waxay ku socotaa ma akrinkarna waqtina kama gaarin waxay ku socotaa mahadhadeedu waxay ku socotaa maadaama abu xaniifa iyo saaxiibadiis aysan kutub usuulu ka tegin culimmadii axnaafta u yimid waxay sameeyeen fataawigoodii iyo waxay qoreen ayay fiiriyeen qaabkay wax u istimbaadeen qaabkay u fadwoodeen qaabkay wax u dhiseen ayay waxay ka fahmeen qawaacid wayna ka soo saareen taa ayadaa waxay ku magacaabeen inay tahaye usuululfiqi bay u noqdeen wey sidaa daraadeed duruqoodii kutubtooda hadda markaad fiiriso noo yaalla markaad fiiriso waxaa aad uga dhex muuqda masaaisha fiqigaa wey masaaisha fiqigaa budkaoo ka buuxdo laakiin qolyaha kale waa ka duwan yihin ariiqatu marka nimanka la xanaafta ama fuqahada la yidhaha waa noocaasoo masaaisha fiqiga iyo furuucda ayaa aad ugu badan wey qawaacidda marka mudawana maadaama aysan jirin qawaaciddii ay kala soo baxeen kalaamkii iyo fataawo ay kala soo baxeen culammadooda ayay wax ku dul dhiseen wey ku dul dhiseen wey kutubtooda hadda muxaqiqu uu sheeg waxaa ka mida ah, ayagu alifeen maaakhid shariica sharaaci baa ka mida ah, abilmansuur almaturidi eh, iska leeyahay ninkan hadda madhabkan caqadigaa oo mashhuurka iskale oo xanaaftu ay haystaan wey maxamed ibn maxamed ibnu maxamuud almaturidi ninkan la yihahdo wey markii hore madhab ashaacir buu raacsanaa laakiin kitaabkiisa eh, tawxiid markii markuu alifay ayuu madhabka weli alifto caqaa'id oo xagga u booday wey ayb waxaa ka mida ah kutubtoodaas waxaa ka mida ah risaala baa ka mida ah fi lusuul oo iska leeyahy abilxasan alkharqi u iska leeyahay ayaa ka mid ah matbuuc iyadana way taallaa wey taasiisu nadri baa kami ka mida u iska leeyahay abizaydin dabuus u iska leeyahay wey waxaa ka mid ah alfusuul fi usuul baa ka mida ama usuul eh, jasaas loo yaqaan de abubakar jasaas waa ninkaa iskale dee eh, axkaam qur'aanka iskale ayaa ka mida araasi loo yaqaan abubakar raasina marka qaarkood lagu idlaaqo ayaa ka mida waxaa ka mida taqwiim اadila waa axsanu kitaab axsanu kitaab calayka bi kitaabka haddaad heli karto wadaadka hadda la yihahdo cabdal sayid abu cabdallah eh, ayaa ayaa taxqiijiye weeye afar majalo ayuu ku taxqiiqsan yahay wey waa kitaab qayima kitaab qayima bimakanihi weeye kitaabka taqwiim اadila weeye waxaa ka mid a masaa'il khilaaf uu iska leeyahy abu cabdilla maxaa la yidhaahdaa sayrami isaguna iska leeyahay ayaa ka mida wey kanz usuul baa ka mida ilaa macrifat اusuul fakhr islaam iska leeyahy maxamed ibnu cali albasdawi iska leeyahay ayaa ka mida wey usuul maxaa la yidhahdaa saraqsi baa ka mid a abubakr saraqsi ayaa ka mid a si kitab kasta waa yaala lama jelo hadduu ku daabacay asna waa yaala miisaan usuul ayaa ka mid a liabibakr maxamed samarqandi ayaa ka mid a manaar baa ka mid a liabilbarakaat cabdullahi nasif ayaa ka mida wey kutubtaasoo dhan dariiqadaanay ku alafiyeen axnaaftaana iskala wey canaabtaa iskale ayb usuul shaashi oo isaguna usuul shaashi oo midka shaaficida aan ahayn oo midka hadda axnaaftu ayba haystaan oo masalo usuul fiqi ka wada hadashaan ay kuusoo bixinayaan ba asaguna ka mid lakin muusan sheegooy almuhim kutaa kutubtaas waa kutub axnaaf weeye ayb amaa wuxuu yahay ariiqat mutakalimiin soo maaha rabtid midaan ayadaa waxaa weeye waxay ayadu ihtimaam siisay oo u jeensatay he inay ku socoto masaa iyo qawaacidda usuul fiqiga inay si gooniya oo baraxda ah ay u qotimiso wey ayna ka fogaato masaa farciga iyo camaliga ay ka fogaato ay ka fogaato ayay maxaa la yirahda ku socotaa wey waxaana aada ugu badan mantiqa mantiqa aada ugu badan waxaa aad ugu badan eh, caqliga aad ugu badan waxaa aad ugu badan jadalka waxaa ku badan munaadarada iyo dooda ayaa ku badan masaa aad ugu badan wey markay masaa aad ugu bateen mandiqii iyo jadalkii iyo howlaha munaadaraadka ku bateen ayaa aad looga cararay way adkaatay wey Ah, sidaa daraaddeed waad garanaysaa hazaali kitaabkiisa mustasfaha muqadamadu wuxuu dhihi muqadamat almantiqiya buu dhigay wey ninka la yidhaahdo ibnu qudaama rawtu eh, naadir markuu asaguna alifayay ila asagaasuu mukhtasar ka yahay baa la inta badan siyaad baa u watee ama wax ka nusqaamiye muqadamadii buu dhigay asagoo mantiqiga ahayd markii la canaantay ba uu ka gooye wey sidaa daraaddeed hadda waxaad arkaysaa kitaabka eh, rawtu naadirka qaarna wuxuu wataa muqadamada mantiqa ahayd qaarna waa ka go-an tahay wey waa ka go-antay marka mandiqu aad baa loogu looloo maxaa la yidhaahdaa loogu talaxtegow marka sucuubo badan iyo dhib badanna wuu u keeno dadka inay ka cararaan keentay wey marka ariiqaas ayuu asaguna ku socdaa ariiqaas isaga ayuu kusoda duba ariiqa laga alifay waxaa ka mid a ah, risaala imaamu shaafici waa ka mid a ah. risaala imaamu shaafici ayada mantiq kuma jiro ayada mantiq kuma jiro waa inaad weligaa la socoto laakiin maxaa ku jira munaadaro iyo jadal baa ku jira munaadaro iyo jadal baa ku jira waktigu hadduu noo saamixana khamiista iyo jamcaha inaan akrino inaan isku day inaan jecelna insha allahu tacaala ayib si lafteeda wax looga arko waan jecelna hawsha ayada waa nugu jirtaa marka ayada waxaa ku jirta almunaadara ayaa ku jirta wey munaadaro iyo jadal baa ku jiro wey hawshaas waa ku jira ayada wey laakiin mantiq kuma jiro shuqulna kuma leh mantiq shuqul kuma leh ayib waxaa ka mida ah abibakr maxaa la yidha eh, sayrafi shuruux bay leedahay shuruucdooda hadda wadaadku sheegay ilaa sagaal sharax baa la sheegaa qaarna koob iyo toban bay gaarsiiyaan hal xaba hadda lagama hayo musiibada nagu dhacday waxaa ka mid a kitaabkan sharciisi inaanaan heli wey ah. ah, dhibka nagu dhacay ayay ka mid xaqiiqatan waana musiibo wey in fiqigii iyo turaadka muslimiinta aada weydo rag baa intay kutub qoreen bay sheekh kutubta markay qoreen ka guteen bay waasheen wey leanna waa cimrigaagii wey ah, cimrigaagii dhammaa wey cimrigaagii iyo noloshaadii weeye iyo maskaxdaadii wey ayb marka eh, fiqiga eh, risaalada waxaa ka mida shuruucdeeda abubakr sayrafi baa ka mida abilwaliid nisaabuuri baa ka mida ilaqafaal shaashima hadda aan marayno usuulka iskala baa ka mida abubakrin maxaa la yidhaahdaa jawsaqi baa ka mida culammada iskale shuruuxeeda abi maxamed aljuwayni baa ka mida culimaad aad baa wax looga soo raayada aad baa wax looga soo raray hadda dhowr buu sheegay kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan shan buu sheegay laakiin sagaal iyo konton baa la gaarsiiya waxaa ka mida kutubta ariiqadan ku alifan taqriib ulishaad baa ka mida fii tartiib uruq ijtihaad oo iska leeyahay qaadi abubakr baqilaani alashcari ayaa ka mida fiqiga xagga fiqiga inuu maaliki yahay baa loo baday shaaficiyadii xanaafta isku haysa qolba waay wa anaga wey ninkan anaga anaga isku qabiil ah laakiin inuu maaliki yahay yaa loo badan yahay inuu maaliki yahay agga furuucda ayaa loo badan yahay waxaa ka mida alcumad baa ka mida wey liqaadi cabdiljabaar ibn axmed ahmedan almuctazili baa ka mida wey almuctamad baa kamid abiusain eh, albasri baa almuctazili asna ka mida wey oo kitaabka hore ayuu sharxayaa wey waliba labadaa kitaab waa laba kitaabo aad loo ictimaaday wey iyagu wadaadada miskale muctazile ay yihiin sulfiga wax ku dhex jiraan u tegi doono insha allahu tacaala waxay kudul ictimaadi khatarta ayay ka mid yihin oo dhib badan lagala kulmay usulfiqigana qarribay bay ka mid yihiin wey waxaa ka mid a kutubada dariiqada ku alif alixkaam fi usul axkaam oo iska leeyay ninkan ibnu xasm oo macruufka aad garanaysaan ayaa iskala weeye waxaa ka mida ah alcudda baa ka mid fi ah usul fiqli qaadi abilyacla ayaa ka mida ah. abilyacla ayaa kan qaadi abilyacla qaadi abilyacla ragga wuxuu kaga duwan yahay asaga kitaabkiisu sida kitaabka eh, risaalada imaamu shaafici ayay waxyaalaha kalaamiga iyo bidaca iyo khuraafaadka o dhan asagu aad uga fiican yahy xoogaa mulaaxadaada waa leeyahay laakiin heer sare waa isagoo aad bu u fiican yahay waxaa ka mida lumac baa ka mida oo sharxi baa ka mida wey lumac iyo sharxiisa lumac hadda waa midkaan hadda aan hayno kitaabkaan hadda hayno kitaabkaan hadda hayno wey kitaabkan hadda ayna buqyat mushtaaq baa la yidhaahdaa laakiin lumci buu sharxayaa wey ama wuxuu yahay tacliiq u yahay tacliiq u yahay ay sharxi baa ka mida wey sharxiisa sharxiisa hadda la sheegaayo markaad fiiriso xaqiiqatan markii in laga hadlo gooni loogaad ku ficlaan lakin haddaba aan iska marnee shuruuxda kitaabka markii la sheegaayo sharaxaasaa la sheegaa shiraasi baana iskala weye shiraasi laakiin sharxa asaga ah sharax kitaabkan sharax u ah, ama ka anfacayo ma aha la soco lanno sharc waxaan u naqaanaa in la yihahdo qawluhu masale kada oo la furfuro oo mualifka ujeedadiisa laguu furfuro wey taana wadaadku kama hadal sharxa lumaca laguu sheegay waa kitaab iska shabkaxsanaayo oo iska socda oo weynoo laba majalaa weeye shuqul mar kitaabka ma furfuraayo wax kitaabka uu kaa anfacay mare lakin hadaad akrisato masaail fiqiyoti waad ka faa'idaysanaysaa waana heer saro wey waana heer saro waliba kitaabka markaad kan akrisanayso asagana aad akrido wax badan baad ka faa'idaysaa wey oo way isku dhow yihiin wey laakiin sharxaan kaaga anfici maayo sharxaan kaaga anfici maayo waxaa ka mid tabsira oo kitaabkan maxaa la yidhaha saan muqdimada ku arki doono u ah mukhtasar u ah weeye baa ka mida ixkaam اfusul fi axkaam اusul baa ka mida qadi maliki abimulih baji u leeyahay baa ka mida wey cuddat اlcaalim wa ariiq الsaalim baa ka mid abinasr ah axmed ibn jacfar asabaq baa isagana ka mida wey waxaa ka mid a burhaan baa ka mid limaam alxaramayn baa ka mida shuruux fiican buu leeyahay sharaxda hadda anagu aan haysan waxaa weya sharxu lilabyaari sharxu ismaaciil ibn abyaari oo hadda ku eh, lix majalla waa heer sarow calayka bihi wey aad buu u fiican yahay asagoo taxqiiqa oo heer sarow hadda yaallaa wey waxaa ka mid a kutubta usuul fiqiga aadka u fiican waxaa ka mid a qawaadic aladilla fi usuul fiqi eh, ibnu samcaani ayaa ka mida wey kanoo asaga kutubta hor wuxuu kaga duwan yahay waa nin ariiqa salafiya ku socdo heer sare oo khuraafaad iyo bidac midna aan lahayn aad u fiican wey aad buu san u yahay asagana ha la raadsado ha la aqriyo wahuwa anfacu soo ma jeed shay wuxuu yidhi xaqu ma ujeedo wuxuu yidhi wa huwa min anfaci kutubi shaafici wey runtii jazaa allahu khayr sax wey anfacu lkitaab wey xagee anfac ka yahay anfac wuxuu ka yahay oo ugu horeeya horta ka anfacaya waxaa ka mid ah cilmu kalaamka iyo bidca iyo khuraafaadka iyo munaadarada iyo jadalka iyo caq howlahaasoo dhan waa ka fiican yahay aad baa ulaas fiican yahay xagga amtilada iyo inuu misaalo keeno waxaa weeye isaguna aad midka hadda uu tacqiijiyey wadaadkan layaa doctor shacbaan maxamed ismaaciil misriga uu tacqiijiyey waa yaallaa saddex mujallamiya mise afar maaqa waa yaallaa midka halla aqriya heer sarow aad buu fiican yahay aad buu fiican kitaabka marka kutubta fiican ayuu ka mid yahay waxaa ka mustasfa waa ka mida iyo manquul iyo shifaa lkhaliil istiqsa asaasu lqiyaas hasaali baa kuwaasoo dhan iskale wey kuwaasoo dhan hasaali baa iskale wey ayagana waxa wey hadda midka ugu weyn oo la hayaa mustasfaha wey kuwan kale inta badan muhimad lama si manquulka waa mabuuc kudood iyo shifaa lkhaliil kutooda mabuuc waa yaalan tamiid fusulfiq baa ka mida weeye oo iska leeyahay abilkhataab alxambali iska leeyahay tamiid waa heer sara asaguna waa fiican yahay aad buu fiican yahay laanno asaguna waxyaala badan oo khuraafaadka ayuu ka fog yahay wey alwusuul ila usuul baa ka mida wey iskale abilfatx axmed ibnu cali ibnu barhaan wey ibnu burhaan maaha weligaa ibnu burhaan isku dhi ibnu barhaan waa inaad tiraahdo ardaygii eh, hazaali arday hazaali wey kitaabkiisu asagu hadda waa maطbuuc wey waana yaalla laba majal heer saraa wey weliba asagu qaab wuxuu ku socdaa masaa'ila oo sida imaamu shaafici risaaladiis ku socoto kale qodobo ah ayuu ku socdaa oo fiican yahay aad buu u fiican yahay toddoba bilood ku akrin kartaa gebigiisa ah, qofkii maxaa la yar dadaala wakti yar bu ku akrin karaa uu fiican yahay almaxsuul ayaa ka mid ah, fi usuul fiqi baa ka mida ah, lifakridiin raasi baa ka mida wey kitaabkana dee wixii waqad alafahu fakrudiin raasi wuu alifay weeye kitaabkaanu alifay bacda an iطalaca markuu taalacday oo firiyo qooraansaday calaa ahami اlkutub usuul fiqi markuu muaalaceeyey oo fiirfiiray kabacdu kitaabkan maxaa la mualifayn ah, kutubda usulfiqa waysana maxay ahayd oo agtisa taale arbacatun bay ahay wahiya arbacatun wey alcumad wey cumad yaa iska lahaa hadda cabdiljabbaar waataan soo maray almuctazil baa iska lahaa ay cabdijabaar baa iska leh burhaan baa baa ka mida weeye oo iska lahaa imaam alxaramayn iska ka lahaa baa ka mida wey mustasl khazali walmuctamad oo uu leeyahay abilxusein albasri almuctazil almuctazil afartaa kitaab markuu fiiriyo agtiisa uu soo dhigay ayuu kitaabka alifo wey afar kitaabo marka ay leeyihiin labana ashaacira leedahay labana muctasila leedahay ayuu horta kitaabkaa ku qotomaayo la soco kabacdi kitaabka noocaas iyo wixii laga soo gaabiyey ayaad akhrisanaysaa mar haddaad howlaha akhrisanayso waxaad ogaataa inaad la socoto oo dhinacaad ka wadatee inaad dhinac ashcari aad ka tahay muctasila aad ka tahay horta la soco hawsha ayaad la soco Ah, hawshaa waa inaad la socoto wy ood saa haddii kale ood isu qabto inaad maxaa la yidhaha salafi baan xagga fulaan baad leedahay hawshaa inaad dhex boodayso hadda hadhow markii lagu taataabto yaa wax kaa soo boodaya ah, maxaa kaa soo boodaya wadaad maxay ta wax kaa soo booday hawshaan maxay tahay isma qabanayso ah, isma qabanayso marka hawsha hawl gooni ah ayay u baahan tahay in il gooniya lagu fiiriyo ayay u baahan tahay marka sidaa daraaddeed ayaan waxaan u baahannahay inaanu jalse kale aan u samayno inaan ka hadalno muctasilada iyo ashaacirada inaan ka hadalno iyo tasiirka ay kuleeyiin saamaynta ay ku leein usuul fiqigu si aad u badbaado ah, ah, lifaa'idatika wey adiga daalibka wax baranaaya ayay dan kugu jirtaa weeye haddii kaloo hadda kitaabka waa iska bilaabi karna bismillahi taan waa iska socon karnaa laakiin hadhow waad jabaysaa meel aan lagu jabin baad hadhow ku jabaysaa wey nin baa jabay baa lasi xaggeen ku jabay saa lemelhibla tolaibi meeshaan ku jabay waa meeshaan ka jabay waxaa iiga daran meeshaan ku jabay qolashow inkaar qabta qoys inkaar qaba dhexdooda ku jaba ah, marka wixii waxaa iiga daramaya meeshaan meeshaan ka jabay oo biixidii lugta aan ka jabay waxaa iiga daray meesha aan ku jabiya qoyskaan kudhex jaba iiga daran war hadha waxaad ku jabi doontaa meel bala ka dhacday marka in la baraarujiyo waa laga maarmaa hawsha ayaa marka berri taa ayada berri baan udibdhiganayna laakiin hadda waqti waa isgabagabe aanu muqadimada aanu isaga gaabsano wuxuu yidhi marka afartaa kitaab ayuu marka maxaa leeyahay markuu weelay ayuu gaabi bu alifay buu yidhi kabacdina ihtama bi hada alkitaabi acni almaxsuur albaaxisuun Ah, ihtimaamka kitaabka ay siiyeen oo lagu dul wareegay buu noqday weeye waa la sharxay oo waa la gaabiyey oo dhinac walbaa laga istaagay wey shuruucdiisa waxaa ka mida nafais usuur oo qaraafi baa ka mida waa yaalla hadda koob iyo toban mise labaiyo toban meelahaas wey waa yaalla matbuuc waa yaalla waxaa ka mida eh, alkaashif baa ka mida kutubta laga soo gaayay alkaashif canilmaxsuur ayaa ka mida iska leeyahay shamsudiin eh, asfahani ayaa ka mida shuruuxdiisa wey mukhtasaraadka waxaa ka mida alxaasil min almaxsuur baa ka mida alxaasil min almaxsuul waa kitaabka laga soo gaabiyey hee minhaaj lbaydaa minhaaj usuul fiq soo ma taqaanaan hadda lala akhristo oo azharu shariifna hadda ku amu qaranka afarta sano lagu aqriyo la soco soomaaliyana lagu aqriyo kitaabkaana laga soo gaabiyey la soco kitaabkana waxaa laga soo gaabiyey hee maxsuul baa laga soo gaabiye wey marka weliga waa hawl saasdaba socota waa inaad la socoto weligaa waa ina hawshaad la socoto oodan maxaa la yidhah dabagelisku uusan kaalin taxsiil mina maxsuul baa ka mid lisaajidiini Eh, urmowi baa ka mido tanqiix eh, maxsuulka ka mida oo iska leeyahay mudafar atamrizi iska iska leeyahay ka mida ah, tanqiix lfusuul fi ikhtisaar maxsuul baa ka mid waa yaala midka asaga maca sharxiisa oo tanqiix eh, sharxu tanqiix fusuul la yihahdo waa yaala qaraaf iska leeyahay isagoo matbuuc way hadda waa yaala ilaa sideed boqol lix boqol oo safxa meelahaas weeye weliba asaga ka fiican qaadilbaydaawi midkiisaan shaaficiyada aan akhrisano kaasa aniga igala fiican markaa isu fiirso lakin kaan qaadilbaydaawi yaa xoogaa ka yar oo ka mukhtasarsan waxaa ka mid a ah ariiqada kuwa ku soco rawdulmunaadir wa jumlatulmunaadir ayaa ka mida heer sare weeye kitaabka asaga xoogaa yaroo markii mulaaxadaada un laga reebo ilaa ninka le ibnu qudaama asago xagga caqiidada waa nin salafiyo heer saraawo dariiqadii kitaabkii khazaali iyo wixiina wax badan buu ka gooyo o ka leexiyey weeye asaga kitaabkiisu marka waa fiican yahay waana kitaabka hadda garasa muqararka ku ah jaamica islamiya madiina munawara kitaabka muqararka ku awoy laakiin wadaadadii soomaalida madiina munawara kusoo akhristay waa u dhaqaaqi lahayiin ah, fooda waa la gelin lahay waa iska warqabnaashee Ah, ma aha inaan xamanay laakiin waa ogahay rag jaamic islaamiya ka soo baxay oo kurtiga waa taqaanaan ba sheekhumaa fooda gelisa bal bismillah markaasuu madax gacanta saaray war naga calanka loo fiirin kara ma ahane naga dibuyo hawsha hawl foodala gelin kara waraqaadka inaga meelaha naga usul micnu usulka naga ku jabaynaaye naga dibuyo wadaad hawsha hawl foodala gelin kara hawl macruuf waa la og yahay tay marka waa adag yahay wey waa adag yahay tay wadaad la yidhaha doctor bashaar oo aan anigu sheekh u ahaa markii cadaadka uu dhiganayay laakiin hadda doctor uu joogo rewajeer ah ayaan weydiiyey oo ka soo baxay eh, jaamac islaami marka waxaa idhi ka waran usuulfiqiga rawdaha ka waran wuxuu yidhi wadaadka annaga noo akriya shan kitaab lowad hal boorso kutub lowa taabo markuu akrinahayo mid walba mid wax ka fiiriyaa kanuu fiiriya wuu rogaa mid walba meel baa wujid mid waraan baa wujid mid waxbuu ka fiiriyaa adag yahay wa sheekh ha waa adag yahay laakiin haddii ihtimaam la siiyo waa kitaab fiican oo jilicsan oo aada u fiican wey aada u fiican wey runta dayib marka rawtunaadika waa heer saro wey shuruuxdiisa hadda dee ugu fiicanna kitaabkan le fatxu weliyi naasir sheekh rawtu naadir oo iska leeyahay wadaadkii sheekh cali eh, ibnu sacd adweyxi oo lixda majala ku daaban axsan kitaab midkaan hadda midkaan uu namr uu leeyahay eh, saa uma tabar badan uma tabar badan midkaas laakiin kaasaa waasica oo heer sara weliba ariiqat lcajab wax ku sharxay lanno ariqa wax lagu sharxa jiro o lakala yaqaan ariqat lcarab iyo ariqat lcajam baa jira ariiqada sharaxa calaa ariiqat lcajam Ah, dariiqat lcajm maxay tahay <laughs> baa laga hadli doona ayb marka eh, rawdunaadku waa fiican ixkaam usul axkaam baa ka mid ah sayfudiin alaamid asaguna waxa weeye waa kutub ashaacira oo khatarta adag ayuu ka mid yahay oo dhibka badan ayuu ka mid yahay ibnu xaaj baa taqsiiriyey kitaabkiisa limintah eh, sawr walamal fii cilmi usul waljadab uu ku ikhtisaariyey kabacdina wuxuu ku ikhtisaariyey kitaabkiisa muqtasar muntaha oo uu sharxay eh, shuruuxiisu ay soo socoto ayaa ka mida ah, shaaficiyada in badan ay sharxeen waliba aadba maalikiyada iyo shaaficyaduba ay kitaabka mukhtasarumuntaha ay u sharxeen wey shuruucdiisa waxaa ka mid ah, waxaa sharxay qaadi maxaa la yidhaahdaa cabdudiin aliji kitaabka mawaaqif alcaqaida ashaacir ninkii iska lahaa wey shuruucdiisa xawaashi badanna waa leeya xawashi waa ah sacdiin tabtisaani ayaa asna ka mida wey sayid jurjaani baa ka mida wey ayb laakin waxaaso dhan waxaa ka fiican shuruucdooda ay sharxeen rafculxaajib can eh, ibnulxaajib baa ka mida baa aw lix majalaad ku daabacanya taajidiin subki uu iska leeyahy taajidiin sub waa wiilka haddii la soco saaxib eh, jamcu jawaamic wiilka ayaa kitaab ile odaguna waa taqyudiin wiilku waa taajudiine kaasi fiican weliba wuu dhaart wuxuu ilaahay baan ku dhaartay uqsim bilaahi markaan kitaabkaan aan sharxayo usul fuqu inaan meel dhigayaa sideeda wii waaba las wiyey sooma kir baa kitaabkaana kala baxayna ah, marka alayka bi akri w heersaa w aad u fiican ya ayb mukhtair eh, shuruuc mukhtasiraadkiisa waxaa ka mida ah, eh, bayaan mukhtasir baa ka mid ah, o iska leey shamsudiin asmahani uu ka mid yahay baa ka mida minhaaj usul baa ka mid cilmu usul baa ka mida waa midka dee naasirudiin albaydaawi oo macruuf ah oo hadda meel walba noo yaala oo la akriyo weeye ayb ragga asagana azar ku soo bartay oo wadaadada soomaalida oo azar soo dhigtay asagana waa u dhaqaaqi layiin dhib badan buu asaguna ku hayaa dhibku meeshu ka imaanayana ma taqaanaa dhibku wuxuu ka imaanaya weyn waxa wey kitaabku inuu mukhtasar yahay oo wadaadku uu soo majoojiyo oo cibaaro intuu fahma asagu ku tasarufo dhib baa kaaga imaanayo marka waxaad u baahanaysaa inaad u noqotee meesha laga keeno waaweynka inaad u noqoto usuusha inaad u noqoto meesha wax laga soo gaabiye waa inaad u noqoto kaa markaad la socoto ayaad midkaan yarkaa ayaad wadi kartaa ayb shuruuxdiisana maxaa leeyahay shuruux buu leeyahay wadaadku wuu sheegay wadaadku suruuxdiisa midkaan nabl taxqiijiyay baa ka mid o aan ka socono waqti hadda ma hayste dariiqada saddexaad dariiq marka cafwan shuruuxda ka ibtihaajka ka mida nihaayatu suulka ka mida oo iska leeyahay jamaaludiin cabdiraxiim ibn xasan alismi ka mida aad waa afdal shuruuxu aad mufaxlo majallow midka hadda taxqiijiyey wadaadka hadda sheega misriga ahaa shacbaan ibn maxamed ibn saaciid midku taxqiijiyo labada majalla heer sare way aad u fiican yahow ibtihaajka ka mida weeye oo sharxay taajudiin taqyudiin odagaa sharxay markuu marahayo adigu xukunka meelaas axkaamta markuu maraayo wax yaru ka sharxay ayuu geeriyooda kabacdina wiilkaa dhamaystira wey waliba waxyaalaha ku qoray meelaha waxaa ka mida wuxuu yidhi aabbahay kaana yacrif fii yowmi aladii yamuut maalintu dhiman hayugu ogaa ula socday aabiis markuu ammaanay wuxuu yidhi aabbahay wuxuu ka mid ahaa wallah yaclamu hayru man fi samaawaati waalardi ila allah wuxuu yidhi aabbahay wuxuu ka mid ahaa dadka yaqaana qaybka ka warqabo adgudubkaas miyaad samayn kartaa tarw hawsha hawsha hawlqa tarw ayib marka wuxuu le abbaana asagoo waxaan ogeyn inuu dhimanayo marka maadaama maalmaha soo socda uu dhimanahayo wuxuu yidhi kitaabka uu yeerinaya asagoo sariirta saar markaas ka qoranayne wey aan ka qoran ka boobsanayne wey ka boobsanayne wey ay adigu nin walba hadde nin walba aabihiis ama ama sheekhiisa ama ay waa waa fiican yahay asagaa dhamaystira wey waxaa ka mida ah minhaaj lcuquul baa ka mid ah oo wadaadkaas xanafiga isagun iska leeyahay baxrulmuxiid baa baxrulmuxiid waa kitaabkan sheegayno sarkash iska leeyahay wa huwa kitaabun cadiim sooma jeed kitaab cadiima waa runtiisa kitaab cadiima wey heer saraa wey kitaabka asaga hala akriyo halaga faa'idaysta baddiin waxaa ka ah kutub heer sara ariiqan ku daya sharxu kowkab almuniir fatuux iska leeyahay fatuuxi alxambali fatuuxide mukhtasarka wuxuu ka gaabiyey kitaabku iska lahaa taxriir kitaabka taxriir oo iska lahaa ninkii la oran jiray cali ibnu sulaymaan almurdaawi calaahudiin iska lahaa xambaliga sideed majallo maca ah, sharxiisa hadda ee la yidhaahdo taxbiirka sideed majalood ku taabacanya heer sara taqiiqla u ku taabacan yahay aad buu ficay ibnu cusaymiin wuxuu yidhi axsan kitaab usul fiq oon aan ku oon akriso waa kitaabkaa axsan kitaab sunfurgoy oon arkabay aniganu usaymiina waxaa weeye kitaabkaa hee sharci kowkal muniir wey marka kitaabka hala akristo ha laga warqabo ha la fiiriyo wey ha la dalbado oo ha lagu ilnaqo wey ariiqada ibnu cutaymiin sharax yar buu ku leeyahy tacliiq yar ayuu ku leeyahay wuxuu wa hunaaka ariiqa saalisa weeye meena ariiqadaan isaga gaabinayna waqtiga waa gabagabey wuxuu yidhi wadaadku ariiqada saddexaad waxa weeye waa ariiqa aalia waxaa weeye qarnigii waxay bilaabantay toddobaad oo iska rib yarta ariiqada marka maxaa weeye labadii ariiqoon soo marnay ayay jamcisay wey ariiqat lfuqahaa iyo ariiqat mutakalimiin he ayay jamcisay maca ziyaadaadku ariiqadaas ariiqadana way midda hadda lagu socdo midda hadda wax lagu akristo oo lagu socdo waa middaa wey kutubta hadda la akristo waa middaa wey ayib ariiqat lmutakalimiin ariiqat laxnaaf ayay kulmisay wey kutubta dee kulmisay wadaadkaa sheegi doona wuxuu yidhi waxaa ka mid a kutubta kulmisay waxaa ka mid a badiicu nidaam aljaamic بين أصول البسدوي والإحكام الجمعية طيب لأحمد بن علي الساعاتي أيا كمده ماشان مكتبدا كنت المنديرة أفر مجلميو أصوت حقيقتان كقطي 2010 miyaan sanlaynka anoo safar mandheera ku imin marka nairobi la tegay wadaad baa iga dhegay aan qaraabanahay qaado baan ku ku tag marka waa kitaab heer saraaw dabeertan aad buu fiican yahay dabeersanaaw waxaa ka mid a kutubta dariiqada ku soco tanqiix wa tawdiix اlusul baa ka mid a sadr shariica cubaydillah ibnu mascuud alxanafi baa ka mid a isaguna waa yaallaba afar majallo isaguna waa yaalla madbuuc meel mutawafi wey ayib ayaa maxaa la yidhaahdaa yaa ka midee weeye sacdudiinna asaguna xaashuu saaray w xaashadaas anigu ma arag xaashada u saaray mare waxaa ka mid a dariiqada kuwa kale jamcu jawaamic taajidiin subka ayaa ka mida shuruux badan buu leeyahay shuruuxda waxaa ka mida kuwa annagu aan haysan hadda waxaa ka mida maxalligaa ka mida weeye tashriifu saamic baa ka mida weliba waa axsan wa afdal wey Ah, heer sarsun saamic oo iskale sarkashi baxrumuxiidanka iska lahaawo diyaa-ulaamic ayaa ka ibnu xalowla ayaa ka mido waxaa kamid ah taxriir kitaabka la yihaaha likamaalddiin ibnu hamaan baa ka mido weeye isaguna waa heer sare wey shuruucdiisa weeye taqriirka iyo taxbiirka ayaguna waa fiican yihiin wey taysiiru eh, taxriir baa ka mida ah, kutubta ayadoo dariiqada ku socota ayaa ka mida ayb waxaa ka mida musallam eh, hubuut baa ka mida wey musallam eh, hubuut ayaa ka mida weye muxiidiin ibn cabdishakuur alxanafi ayaa kamid ah ariqada kutubka kutubta noocaana waa kutubta hadda la akriso ihtimaamka la siiyo xoogga la siiyo weeye leanno duruqdii hore o dhan ayay ku jamcinaysaa laakiin macnaheedu ma duruqdii hore inaad faraha ka qaad duruqda waa inaad akrido laakiin duruqda hadda kutubta masaajida lagu akriyo oo hadda aadka loo ixtimaado kuwaan ariiqada ayaga ariiqa raabicaa jirtuu yiri muxaqiqu oo maxay tahay ariiqada raabicada waxaa weeye ariiqatu takhriij alfuruuc cala alusuul in furuucda masaa-isha fiqiga oy culummadu isku hayaan aad taqaana meeshaad u celinayso uga qiilbaarayso lanno masale fiqiga wadaadada isku hayaan baa kuu imaanaysa oo lagu leeyahy abu xaniifa halkaasu mara maalig halkaanu mara sheekhyba halkaanu mara qoladan saasay qabaan maxay ku kala dhisan tahay xaggeed u celinaysaa meesha loo celinayo waxaa weeye waa usuulu fiqiga inaad uga qiil baarto oo qolo walba waxay tacliilsanayaan ama xujaysanayaan ama adilaysanahayaan iyo qaabka wax u dhigahayaan usuul fiqiga laga fiiriyaa ayb kutub baa marka ariiqada ku alifan ariiqada ayaa kutub baa ku alifan oo heer sara fiican waxaa ka mid ah takriij ulfuruuc cala usuba shahaabudiin sinjani baa ka mida ah. waa hal majaloo yarw lix boqolas waa meelaha laba beri saddex beri waa ku adag oo hadda taxqiiq leh ayuu weliba yaalaa soo taxqiiq ayuu yaalaa miftaax ulwusuul ilaa binaa ilfuruc cala usul baa ka mida ah. isaguna waa yaalaa weliba madruus wey waa la sharxaw abi cabdallah maxamed ibnu axmed almaliki tilmisani tilmisani shariif tilmisani macruuf ku yahay ayaa iskale tamhiid fi takriij ulfuruc cala usul baa ka mida weeye isnagu baa iskale shaafic baa iskale isagoo macruuf waa yaalaa تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع لتفريع فوائد الأحكام الشرعية أيها كم يدوي مid كان أنا ما أعرف mid كان ما أعرف طيب mid كان هذا ugu dambeeya ayaa heer sara heer sara wey midka asaga calayka bihi ارسلوا داب قاضايا شلون جلد ودا بعد صوت تحقيق سنه القواعد والفوائد الاصوليه وهي نك اللي يراهدو ابن اللحام الفتوحي كوكب المنير كان اسكالو ارسلوا كتاب قاسم wax badan iyo masaa'il badan ayuu ka ka furfuraya ka fudaynaya jazaa Allah khayr tay dariiqada ayada marka waa dariiqo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg qaybtan hadda dambaysa oo taqriij furuc cala usuul inta badan annagu ma naqaano inta badan lama yaqaan lakin in la akriyo hataa hal kitaab iyo laba allah ka dhiga laga akriyo aad bay ugu fiican tahay ay ugu tahay muhim tahay dariiqada afraada ugu dambaysa waxa weeye oo iyadana iska kadalatuurka ah, khaamisada dariiqa alkhaamisa waxaa weeye waxa oo ku gebagabay maxaqi waxaa weeye in dariiqo ku socota calaa maqaasid shariica lanno markaad wax fadwoonayso ama daraasaynayso waa inaad ilaaliso shareecadu meeshay u jeedo shareecada nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam meelay u jeedo oo la yaqaanaa jira adugu meeshaas haddaad aadan qawaaciddeeda iyo usuusheedii aadan la soconin hee inaad shareecada leexiso weexisaaad ku dhacaysaa Ah, waxaad fadwoonayso waxaad daraysanayso waxaad ardada u sheegayso waxaad ummadda u sheegaysa marar badan waxay dhaawacaysaa hee ujeeddadii iyo maqaasidii iyo dantii shareecada laga lahaa ayay mararka marar badan dhaawacaysaa marar badan ayay dhaawacaysa marka waa khataro sidaas daraaddeed bay culamo badan oo khasaali iyo juwayne iyo eh, ninka la yidhaahdo wadaadkan eh, eh, iskale muwaafaqaadka ninka la yidhaahdo muxuu ahaa abu isxaaq shaatibi waxay leeyihiin nimaan maqaasida la socno war ka haynin inuu wax fadwoodo ama wax noo qoro maba ahbo hanaga jogo ninka asaga lanna wax bu waxbu qaribaya ninka asaga ayib marka kutubta hadda maqaasidu shareeca aad aragtay oo ciida waqtigan casrigan ooda laga soo qaaday dariiqadaan ay ku socotaa laakiin ninka ugu xooga badanu waxaa weye abisxaaq ibraahim ibni muusa ashaatibi almaliki wey kitaabkiisa la yihah almuwaafaqaat fi usuul shariica wey lakin wadaadkan hadda wuxuu leeyahay Eh, wuxuu ka dhigay inuu yahay cinwaanu tacriif biasaari tagliif magaca asagaa wadaadadu waa diideen muxaqiqiintahu wadaadka muxaqiqada magacan uu sheego cinwaanu tacriif biasaari tagliif uu yidhi waa la diiday sida saxiixa waxa weye almuwaafaqaat fi usuul shariica in la yahay kitaabka sidaasaa saxiixa weeye dhinacaas marka maanta insha allahu tacala aan isaga gaabsano berri markaas wix muqadimada ka haray aanu fiirino hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin wax su-aalo ku saabsan haddii howlahaas wadaha kusaabsan waa la weydiin karaa insha allahu taala